بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii الأصuل min cilmi الأصuل u alifay الشhaykh iبن عuثaymiin raximah الlah xoogaa casharkii hore yaan meel yar si dulmara ugu noqonaynaa dabadeedna markaa iska soconaynaa in sha allah amaa in istana اlkulla halkaasaan marka xoogaa ku laabanaya amaa in istana اlkulla amaa in istanaa hadduu istinoodo mukhasiskii mutasilka ah ayaan ku jirno mukhasiska mutasilka istinaha ka mida wuxuu yidhi amaa in istana اlkulla hadduu dhammaan wada istidnoodo falaa yasixu ma ansaxaayo cala alqowlayni labada qowl haddaan qabanno labada qowl waa kuweena kuwa dhahaayo in nis ka badan lama istinoo karo mustanaa minhu niskiisa ka badan lama istinoo karo iyo waa la istinoon karaa labada qowloo sidaa dhahayaan waxa uu leeyahay labada qowlba haddaan qabanno kulli lama wada istinoo karo oo macawaamacan lahu calaya casharatun ilaa cashara tobanu igu leeyahay toban ma ahani tobanka dambe marka waa laqwi ilaada wax ka dambeeya waa laqwi tobanaa lagu yeelafalow qaala haddii uu yidhaahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatan lazimathu lcasharatu baa ku laasimaysa tobankii kulluhaa dhammaanteed wa haada shardu shardigan fii ma idaa kaana اlistinaau waa hadduu istinuhu yahay min cadadin tiro shardigan oo istinaa yanii mustanaa minhu niskiisa waa inuuinuunu ka badnaanin iyo shardiga yanii sidaas waa haddii istinuhu cadad yahay ama hadduuna cadad ahaynoo sifay uu yahay waa ka badnaa karaa buu leeyahay <coughs> wahaada shardu shardigaani fii idaa kaana waa haddii uu yahay alistinaau istinihi min cadadin cadad haddii uu yahay ka ahaanayo ama in kaana haddii uu yahay istinuhu min sifatin sifo fayaصixu waa ansaxayaa wain kharaja haba bixiyo alkulla dhammaan wain kharaja haba baxo alkullu dhammaan aw akara ama badankoodba ha ka baxaan miaaluhu qowluhu tacaala liibliis uu yidhi waaye ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaanu ilaa man itabacaka min alghaawiin addoommadayda laysa laka kuuma sugnaanin ibliis haddaad tahay calayhim iyaga korkooda sulطaanun wax xujo ah suldaanku uguma sugnaanin ilaa man itabacaka qofkii ku raaca ma adiga oo min alghaawiina ah haawiinta ka mida ah. yaa badan marka hadda kuwa kuwa haawiinta ahaa badan maca daalika waa la istinoole ibnu cuthaymiin markaas wuxuu leeya maadaama cadad hadda aysan ahayn wax la istinoonaayo ee sifo ay tahay waa bannaan tahay markaas ah, mustathnaa minhuba niskiis iyo ka badanba laakiin haddii cadad ay tahay lahu calaya casharatun oo kale cadad waxaa la istinoonaya mustanaa minhu hadduu cadad noqdo laabudda mustanuhu waa inuu ahaado waa inuu ka yaraado nis mustanaa minhu waxaas waxaa waaye eh, eh, waaa waxay u tahay nadar baa ku suganoo wuxuu ugu sugan yahay awalba caamka markaan ka soo hadlayno waa inuusan maxsuur ahayn sooma sheegin waa inuunan maxsuur ahayn cadadna waa wax maxsuur ah marka sideebuu cadad caam uu ku galay marka horaba xujadaasaa lagu xujeynaya isaga markii horeba cadadku sideebaa cumuum oo ku galay lahu calaya casharatun siiqo cumuum maba ahaba maxaa yeele toban wax kooban waay laftirkeedaa kooban sooma caamna muxuu ahaa waa maa cama shay-ayni fasaacidan oo bilaa xasrin xasri la-aan marka marka horeba sida caam aad ku soo gelisay yaa lagaa rabaa baa la dhahayaa markaan sida raajixa marka xooga badan alimaam abu isxaaq ashiraazi sharxu lumaca oo ku taxqiijiyey waxaa weeyaan ka badan iyo ka yar waa la istinoon karaa keliya waxaa la diidayaa un shayga aad istinoonayso wax la eg haddaanad nana istanooto mustanaaminga mustana hadday isla ekaadaan waxaaga waxay noqonaya wax oo aan macno lahayn oo laaqi wa atbaacu ibliis ibliis atbaacdiisa min bani aadama oo bani aadamka akar waa ka badan yihin min anisfi nis walow qulta haddii aad tidhaahdid acdi sii man fi lbeyti guriga dadka joogo ila alaqniyaa inta guriga joogta sii ila alaqniyaa kuwa hodanka ama ahna fatabayana marka ay caddaato anna jamiica man fi lbeyti dadka guriga jooga dhammaantood akhniyaau inay yihiin dad hodan ah saxa alistiqnaau istiqnuhu ansaxayaa walam yucdow shay-an waxbana la siin maayo maxaa yaele waa wasfiyuu leeyahay aaniyan min almukhasisi lmutasili mukhasiska mutasilka waxaa ka mid a ah, ashardu shardigaa ka mid ah wa huwa shardigu luqatan luqa ahaan alcalaamatu waaye wاlmuraadu bihi ulajeedka hunaa meeshaan laga leeyahay tacliiqu shayin shay ku xidhidiisu waa bishayin shay kale lagu xidho wujuudan loogu xiro joogitaan ahaan ow cadaman ama weyto loogu xiro biin la isticmaalo weliba in layskula xidho intii day-ashardiyati shardiyada ahayd ow amase ixdaa akhawaatihaa inta walaalaheed mid ka mida loog iyo waxay la mida meeshaan marka shardigu wuxuu ka mid yahay mukhasisaadka mutasilka ah shardiga marka meeshan maxaa la yidhaha in shay shay lagu xiro shaygaas haddii uu joogo kanna waa la helay haddii la waayo waa la waayo oo kale in ayaana la isticmaalay ama ixdaa akhawaatiha shardiga marka takhsiisaa laga faa'iidaystaa miaalun washardu shardigu mukhasisun mid wax gaar yeelow sawaaun waxaa isku mida taqadama hormaryaya am ta'hara ama dib maryaya mihaalulmutaqadimi midka hor maray qowluhu tacaala weyaan ilaahay qowlkiisa filmushrikiina uu yidhi fain taabuu waaqaamuu salaata waaatawu zakaata fakhalluu sabiilahum shardigii baa hor maray ila intaa shardiga wadata moogtahay hadday ilaahay u soo laabtaanoo shirkiga ka toobad keenaan waaqaamuu salaata salaadda ay oogaan waaatawu zakaata sakada ay siiyaan faqalluu sabiilahu jidkooda u banneeya haddii shardigaa la helo daayo haddaan la helinna cumuumkii waxaa ku dureeraya marka in la laayo wamihaalu lmutaakhiri shardi dib maray mihaalkiisana waxaa weeye qowluhu tacaala wladiina kuwa yabtaguuna alkitaaba kitaab waaladiina kuwa yabtaguuna dalbayo alkitaaba in la kitaabeeyo waa soo shaqaynaynaa waxbaan kuu keenaynaan xoray kuwa dhahay mimaana ah kuwiina ka mida malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinna fakaatibuuhum kitaabeeya in calimtum waa goorma haddaad og tihiin waayo in calimtum haddaad ogaataan fiihim iyaga dhexdooda khayran khayr ah ku ogaataan halkan marka aawo shardigii in calimtum fiihim khayran cumuumkiina aawe wladiina wladiina ismu mawsuul maahan ismu mawsuulkana muxuu ahaa min siyaq اlcumuum qof allaale qofka idiin yimaado war ixraay lacagal kuu keena oo soo shaqaysanaa idin yidhaahdo waxaa la yidhi halla halla kitaaba laakiin maxaa laga soo reebay maxaa shardi looga dhigan in calimtum fiihim khayra waa haddaad ku og tihiin khayr inay soo xirfo fiican leeyihiin dhowrsi inay leeyihiin sameeya markaas haddii aan khayr lagu ogeyn marka ma la kitaabaynayo cumuumka waa ka baxaya aalian midka saddexaad asifatu sifadii waaye wahiya sifadu maa ashcara waa wixii adigoo ku dareensiiyo bimacnan macno kugu dareensiiyo macnahaas oo yakhtasu bihi oo la gaar noqonaayo ay la gaar noqonayaan bacdu afraadi ilcaami caamka afraaddiisa qaar ka mida ah. oo min nactin nacti ah ow bedelin bedel ah aw xaalin xaalo ah halkan marka wasfiga ama sifadu tii naxwada ma ah oo nactiga keliya aada u taqaana ma ah bedelku wuxuu noqonayaa wasfi lagu taksiisiyo xaaladu waxay noqonaysaa wasfi mukhasis ah nactigu wasfi mukhasis ou noqonayaa tamyiizka laftirkiisa wasfi mukhasis ou noqonayaa wahaakada nactiga marka waxbaa lagu khasisaa bedelkaa lagu khasisaa xaada wax lagu khasisaa ayb miaalu nacti ayb sifada laftirkeeda waxay faa'iideynaysa marka laga hadlaayo marna tawdiix ayay keentaa marna takhsiis mihaalu nacti nactiga mihaalkiisa qowluhu tacaala weeyaan famimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum اlmu'minaat waman lam yastatic minkum dawlan qofkaan awood lahayn oon awood haynin oon awoodaynin aan awood u haynin an yankixa inuu nikaaxsado almuxsanaati kuwii xorta ahaa waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat muxuu samaynayaa marka fa mimaa malakat aymaanuku midigyadiinnii waxay hantiyeen guursada min fatayaati kuwaasoo min fatayaatikum almu'minaati ah kuwaasoo min fatayaatikum ah gabdhihiinnii addoommadiinnii almu'minaati mu'minaatka ah ninka marka xorta ah addoon inuu guursado waa u bannaan tahay laakiin laba shardi waa inay iyada mu'minad tahay shardiga labaadna waa inuu awood u heli karin haween xor ah inuu guursado marka hadda waxaan ka rabnaa waxay tahay fa mimaa malakat aymaanukum al wax allaale waxay midigtiinna ay hanatay fa mimaa maa ayaa ku jirta cumuumay keenaysa laakiin cumuumkan maxaa lagu khasisay wasfi maagaas oo ay midigyadiinnu hanatay oo min fatayaatikum ah addoommadiinnii almu'minaati ahaa addoommadii day almu'minaati mu'minaadka ahaa almu'minaati baa marka lagu nactiyeeyey oo wasfi looga dhigay gaaladii baa marka ayaa meesha ka baxay mu'minaadkii bismaalso wa miaalu lbedeli bedelkii tusaalihiisii qowluhu tacaala weeyaan welilaahi cala annaasi ilaahay waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkooda waxaa ugu sugnaaday xiju xijulbeyti beytka u qasdidiisa man korkiisa ugu sugnaaday qof ka bedel istidaaca awooday ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jidku awooday welilaahi cala annaasi annaas waa ism yacni alla geliye so waa ismun muxallaa bial min siiq اlcumuum waaye laakiin dadoo dhan ilaahay xag miyuu ka rabaana maya kii awooduu ka rabaa marka cumuumkaas ku jira annaas waa la soo khasisayoo bedelkaa lagu khasisay manista daacadaasaa lagu reebo lagu khasisay marka intii awoodo ayuu alla xaj korkooda ka yeelay <clears throat> wa mihaaluulxaalina waman yaqtul qofkii dilo muminan mumin qofkii dilo mutacamidan xaal uu yahay isagoo qasdaayo u qasdaayo waman ruuxii yaqtul dilo muminan mumin qofkii dilo mutacamidantan marka xaalo waay maxaa yl mantay xaalo ka tahay manta iyadu waa macrifo waay waa ismawsuul mogta waa macrifeed mutacamidan marka saaxibulxaalka daa'ima waatii oo macrifo ahaa jiray muminan hadda ma mutacamidan muminan lagama xaalaynay mana laga sifaynayo maxaa yeelay waxaan looga xaalaynaynin muminan haddii saaxibulxaal laga dhigo waa nakiro iyadaada saaxibulxaalkuna inuu macrifo ahaday ahayd haddaad ka sifaysana muminkaas oo la dilaaya baa mutacamid noqo ay ka suurtoogi waa maya marka waman ruuxii yaqtul dila muminan mumin mutacamidan xaal uu yahay midkaas markuu dilaayo ninkan muminka isagoo mutacamidan mutacamidantu marka waa xaalo fajazaauhu jahannamu abaalmarintiisu waa jahanamo khaalidan fiiha xaal uu yahay kii ku waaray abaalmarintan marka fiiri waa man ayaa la yidhi mantu waa min siiq اlcumuum sooma ninkii mu'min dilaba waxaa soo gelaya kii kas u dilay kii u dilay kama mid walbaa soo geli kara laakiin wasfigaanoo mutacamidan ayaa ninkii qalad iyo kama u dila meesha ka saaray cadaabkan male isaga kaas ee cadaabkan waxaa iska yeelanaya midkii kas u dilo sooma fahmi mantaan mutacamidan haddays ahaa lahayd nin kastoo mu'min dilo ama kas ha u dilo ama ama yacni ha u dilo kama cadaabku geli lahayd laakiin wasfiga xaaladan mutacamidanta ayaa waxay takhsiisisay oo ay gaar yeeshay ninkan oo kuwii kala saaray almukhasisu اlmunfasilu mukhasiskii munfasilka ahaa mukhasiska labaan u qaybina mutasil iyo munfasil soo maaha mutasilkii marka wuxuu yidhi istinaha iyo shardiga iyo sifada iyo ayuu sheegay haayaduu ka tegey haayada haayada laftirkeeda waxbay taksiisaa waa lagu khasisaa haayada marka xataa iyo wixii lamidka ahaa xataa iyo ilaa iyo waxbaa lagu khasisaa ayb qaatilu اladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu ilaa aakhirihi xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saaqiruun xataa suma jeedi salaamun hiya xataa maطlaci اlfajri walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna haayada iyado laftirkeeda culammadu way soo geliyaan inay wax takhsiisiso almuasis lmunfasilu mukhasiska munfasilka ah almukhasis lmunfasilu mukhasiska munfasilka ah maa weeyaan yastaqilu keli noqonaayo binafsihi nafsadiisa uu keli noqonaayo keligiis meel istaagi karo wahuwa alaaatu ashyaaa waa saddex shay wahuwa alaaatu ashyaaa ayb mukhasiska mutasilka awr wuxuu ku qeexay oo ku sheegay maa laa yastaqilu binafsihi sooma waxaan nafsadiisa keligiis meel istaagi karin istinaha iyo shardiga iyo qaayada iyo sifadu keligood ma istaagi karaa mutacamidan keligeed meel ma istaagi kara macno ma yeelanayso ilaa waxa ka dambeeya keligood meel ma istaagi kara laakiin mukhasiska munfasilka waa jumlo keligeed meel istaagi kara waa jumlo meel taagan oo lagu khasisaayo caam weeyaan marka wuxuu leeyahay almukhasis اlmunfasilu huwa isagu maa weeyaan yastaqilu keli ahaan u istaagaya binafsihi nafsad ahaantiisa meel keligiis u istaagayo wa huwa alaaثaةu أشhyaaءa saddex shay waaye alxisu xiska wاlcaqlu caqliga iyo washarcu sharciga sharciga waxoogaa khasisaa caqliga waxoogaa khasisaa xiskana waxoogaa khasisaa xiska iyo caqliga waxa ay waxyaabaha ay khasisaan awalba cumuum oo caam oo makhsuusa maba ahaynba soo ma fahmi labadan qaybood xiska iyo caqliga waxyaabaha ay takhsiisiyaan caam oo caamku waa soo qaybina caam makhsuusa caamun uriida bihi اlkhusuus iyo yanii caamun uriida bihi caam alcumuum kan marka mukhasiska marka xis iyo caqli mukhasiska xisi xiska iyo caqliga ayagu waxyaalaha ay takhsiisinayaan cumuumkii ay ku jireen cumuum loogu talagalay in la takhsiisiyo maba ahayn sidaa darteed macno weyn ma laha waa un laysaga soo daraya mihaalu takhsiisi bilxisi xis wax lagu takhsiisiyey tusaalaheed waxaa weeyaan qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi can riixi caad reer caad dabayshii halaagtay tudammiru kulla shayin biamri rabbihaa tudammiru dabayshaas way baabi'inaysay kula shayin shay kasto biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisay ku baabi'inaysay cumuumka ka soo saar meeshan ku jiro aa horta cumuumka kullaba kull kullu soo ka mid maahayn cumuumka waa kaas marka horta cumuum waa haysaa tudammiru kulla shayin shay kasta dabayshaas waa baabiisay biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisay ku baabi'isay fa ina alxisa wuxuu yidhi xisku dalla wuxuu tusay calaa annahaa iyadu lam tudamir inaysan baabi'inin asamaa'a waalarda dhulkay cirka inaynan baabi'inin xiskaan wuxuu ku tusa adig indhahaaga cirkaan iyo dhulkaanay ujeedaan sooma cirkii dhulka inaan la baabi'inin waa ujeedaa idan marka dabayshaas waxyaabihii ay baabi'isay cir iyo dhul kuma jirin xiskaa takhsiisiyey saasuu ku leeyahy nacam dhulkaan iyo cirkaan aad u jeedid xawaastaada aad ku aragtid ayaa waxay taksiisisay kulluga aayaddan ku jirta waxaa laleeyahay awalba markuu ilaahay lahaa kulla shay-in muraadka alla samada cirka inay ku jiraan ma ahayn kulligaas waa caam oo waxaa weeyaan oo caam maqsuusa ma aha waa caamun marka waxaa weeyaan waa sideedaba yani waa caam uriida bihi lkhusuus marka xisku marka taksiiskiisa wax macno badan ma laha imaamu shaafici sida uu leeyahay ayb soo uma fahmin ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa same iyo dhul kasaarideed maba loo baahno tudamiru kula shayin dabaysha wax kastaay baabi'inaysay biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisa yani shay kastoo rabbi oo u amray inay baabi'iso dabaysha waa baabi'isay dhulka iyo cirka ilaahay maa baabi'i yidhin ma dhihin ibnu jariir dabarina macnahaas u ishaara aayaddan marka qolooyinka bidcada taxsiiniya kusoo gambada oo fa ina kula muxdaatin bidca wa kulla bidcatin dalaala kullu taksiisaa geli karay leeyihin meeshaanba sida ay dhul iyo cir ma baabi'in inay ku leeyihin dhulka cirkaa laga waana kulluna waa lagu hadlay maca daalika waa la takhsiisiyo kuleeyahay bidcadana marka qaar xasano ahaa jiri karo kuleeyahay kullugan waa la khaas tan waxaa loogu jawaabaa dabayshaani shay kastay baabi'isay oo alla ou amray waaba saxa wax ilaahay ou amray oo ay ka tagtay maba jiran cumuumkeeda cumuumkeeda maba la takhsiisininba ma la gaariyey hadduu keeno dhulka iyo cirkan dhulka iyo cirka ilaahay ma u dirinba markii hore ee ilaahay wuxuu u diray dadkii gaaloobay inay baabi'iso u diro ma ka reebta adeyga wmihaalu takhsiisi biاlcaqli caqli wax lagu takhsiisinaayana qowluhu tacaala weeyaan tusaalihiisa allaahu khaaliqu kulli shayin allaahu alle khaaliqu kulli shayin weeyaa shay kasta kii abuuray fain alcaqla caqligu dalla wuxuu tusay calaa anna daatahu alla daatadiisa tacaalaa sarreeye hayru makhluuqatin tu la abuura inaysan ahayn marka lagu yidhi allaahu alla khaaliqu kulli shayin kullibaa ku jirto nakiro la idaafeeyaa ku jirto cumuuma meesha ku jiro shay kasta ilaahay baa abuuray hadda shay ilaahayna waa soo gelayahay ilaahay ma la abuuray maya caqligaa waxuu tusaa inaa ilaahay la abuuray maal cid kasta inuu isaga ka horreeyaa la garana saasuu leeyahay tanna waa mid ah, <clears throat> hadda oo kale <clears throat> alla markuu sidaan leeyahay isaga inuu ku jiro shayga maba maba muraadka alla maba ahaynba sidaas marka caam oo uli yani maksuus ahoo caam yani in la khasiiso u baahan maba loo soo dejinin aayado markii horeba eh, wa min alculamaai culamada waxaa ka mida ah, man yaraa kuu kuwa arkaya anamaa khusa bilxisi waxaa xiska lagu gaariy lagu khasisay waalcaqli lagu khasisay laysa min alcaami almakhsuusi waaba ka caamkii la khasisaayey maba ahanba wainamaa huwa isagu min alcaami caam weeyaan alladii caamkaas oo uriida bihi اlkhusuus waa wax caamoo la sheegay laakiin khusuus loo jeedo idilmakhsuusu maxaa yeele midka la khaas yeelaayo <clears throat> oo laga soo reebaayo tusaalihii hore makhsuusku muxuu ahaa samada iyo dhulka tusaalaha dambena maqsuusku waa maxay daatada alleh idilmaqsuusu shayga la gaar yeelaayo lam yakun maba ahaynba muraadan mid loo muraadayo cinda almutakalimi midka ku hadlay aayadda agtiisa walalmukhaaطabi mukhaaطabka agtiisana min awali اlamri amarka awalkiisa horeba dihnigiisa umaba soo gelaayo mutakalim iyo mukhaaطab baa jira soo maa ilaahay baa wuxuu ku hadlay allahu khaaliqu kulli shayin alla markuu sidaa lahay muraadkiisu ma ahayn inuu isaga soo gala aayadda ashyaada inuu isaga ku jira ma aha qofkan loo sheegaayo mu'minkaoo lagula khitaabayana maskaxdiisaba maba ku soo dhacaysaba ilaahay in makhluuq uu yahay marka maxaa la khasisay marka la khasisay wahaadihi tani xaqiiqaة اlcaami caamka xaqiiqadiisii weeyaan alladii caamkaas oo uriida bihi اlkhusuus khusuus loo jeedo wa ama takhsiisu bisharci midkaan soo qabsa kanaa muhiim ahayd mukhasis munfasila oo sharci ah fa ina alkitaaba kitaabka wasunnata iyo sunnada yukhasisu wou khaas yeelaa kullun minhumaa mid kastoo iyaga ka mida bimilihimaa yukhasasu dhe waa la gaari yeelaa kullun minhumaa mid kastoo iyaga ka mida bimilihimaa iyagoo kalaa lagu gaari yeelaa yani waxuu ka wadaa kitaab aayad caama aayad kalaa lagu khaas yeelaa xadiid caama xadiid kalaa khasisaaya wabilijmaaci baa lagu gaar yeelaa ijmaaci walqiyaasi qiyaas baa lagu gaar yeelaa sharcigu adiladiisa mutafaqa afar waayo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska haddii aan dhahno khilaafka daahiriyada muctabar ma aha haddaan dhahno daahiriyadu le ayagoo qiyaaska waa diidayaan ogtahay deliil ma aanay dhahayn culamada laaf waxay u badan tahay qiyaasku inuu xujeeyo hadduu dawaabidiisa iyo shuruuddiisa ou oofsado waana u tegi doonaa aayad caama oo aayad lagu khaas yeelo waa jirtaa aayad caama oo xadiid lagu khaas yeelo waa jiraa aayad caama oo ijmaac lagu khaas yeelo waa jiraa aayad caama oo qiyaas lagu gaara yeelaa jira lagu khaas yeelo xadiidkii sidoo kale miaalu takhsiis اlkitaabi bilkitaabi <clears throat> kitaab kitaab lagu khaas yeelay qowluhu tacaala weeyaan wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثaةa quruu wاlmuطalaqaatu haweenka la furo la furay yatarabasna way suganayaan yacni ha sugteen bianfusihinna nafafyaalkooda ha u kaadsadeen oo ha u sugteen alaaata quru'in saddex qur'i saddex xayd ama saddex duhri kaa doonta dheh aayadda cumuumaa ku jiro aayadda cumuum baa ku jiro soo maa aawa cumuumka xaguu uga jiraa asha walmuallaqaatu ku jirto alwalmuallaqaatu al baa ku jirta sooma ya waa isim jamaca oo al la geliyey caamsoma keenaysa haween kastoo la furo muxuu caam ku yahayna in laga dhintay inay uur leedahay inaysa uur lahayn waa caam wax dhan haween kastoo la furo iska dheh waxaan ujeedaa haween kastoo la furo uur ha lahaato yaysa lahaanin xayd ha hesho yaynan helin warkaas khusa waa la gaar yeelay hal la dukuulo yaan la dukuulin khusa waa la gaar yeelay cumuumkaas biqowlihi tacaala baa lagu gaar yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay idaa nakaxtum lmu'minaati haween mu'minaada haddaad nikaaxsataan uma dallaqtumuuhunna aad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydnan intaydnan taabannin oo idnan jimaacin famaa lakum malihidiin calayhinna iyaga korkooda min ciddatin ay ciddatun wax cidda ah ciddadaasoo tactaduunaha ay tirsanayaan ir marka aayaddii hore waxaa layidhi naagaha la furo saddex quri ha sugteen aayaddaanna wax ciddaaba ma jirtaa la leeyahay saytaam aayaddan waxay ka hadlaysaa naag la guursaday iyadoo loo tegin la furay ciddo ma tirsanayso ciddaa ma maalinka waxta iska guursan karta cumuumkii marka walmuطallaqaatu waxaa laga soo reebaa haweenka la nikaaxsaday oo aan loo tegin oo la furo marka walmuطallaqaatu ayaga waa ka mid yihiin dabcan waa la furay maogtahay laakiin hayru اlmadkhuuli bihaa xukunkii alaaثata quru'in waa ka soo reebay maxaa yeelay naskan ayaa khasisay walmuطallaqaatu waa caam aayaddan kale famaa lakum calayhina min ciddatinna waa khaas mukhasis oo munfasila waa kitaab kitaab khasisay ma la fahmi naag kastoo la furo waxaa lagu yidhi alaaata quru' markii hore haddana waxaa lagu yidhi naagta in la nikaa aada nikaaxsataan aad idinko aad markaa furtaan idinka oo aan jimaacin oo u tegin cidda ma laha layidhi walmuطalaqaatu cumuumkii ka soo reeba middaan middan ka soo reeba wamiaalu takhsiisi اlkitaabi bsunati kitaab sunno lagu khasisay aayada caama sunna khasistay aayaatulmawaariii waa aayaadka dhaxalka yuusiikum ullaahu fii wlaadikum ilaahay wuu idinla dardaarmayaa fii shani awlaadikum ilmihiin yani shanigooda lidakari labku milu xadilun hayayni buu leeyahay laba dhadiga dheeftooda wanaxuyaa iyo wxii lamida <coughs> khusa waa la gaar yeelay biqowlihi waxaa lagu gaar yeelay laa yariu lmuslimu اlkaafira wala alkaafiru lmuslima muslim gaal ma dhexlo gaalna muslim ma dhexlo aada maxaa la yidhi yuusiikum اllaahu fii wlaadikum owlaaddiinna idinka ilaahay owlaaddiinnu idin dardaarmay owlaadu idin dardaarmay inay idin dhexlaan owlaaddiinna owlaaddaas marka waa caam waxay noqon karaan gaalo muslimiin aabbayaalkii iyo ilmihii la dhalay waa kala diin duwanaa kana hadday aayadda tahay xadiidka soo socda uusa soo aroori lahayn ninka ilmihiisa way dhaxli lahaayeen gaalaba ha ahaadaan hadday doonaan laakiin xadiidkan baa yimid oo laa yarifu lmuslimu alkaafir muslim gaalma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo maxaa laga soo qasisay marka hadday gaalo hadday ikhtilaa haddii ay diimahoodu kala duwan yihiin isdhexlumaya ma dhehaysid yuusiikum ullahu fii awlaadikum aa la yidhi awlaadikumaa la yidhi marka ilmahan anaa dhalay ma dhehaysid maxaa yeele laa yarit almuslimu alkaafir ayaa takhsiisinaysa ile ninku ma ogtahay ilmihiisu gaalo waa noqon kara ilmuhu intay dhintaan aabbuhu waa noqon karaa yacni ilmuhu ayagoo muslimiin aabbuhu gaal waa noqon kara xadiidkanba laakiin aayadda ma ma ka hadlayso waxaas waa caam aayadda xadiidkaana marka taksiisinaya ah. miaalu takhsiis اlkitaabi bilijmaaci kitaab ijmaac lagu takhsiisiyey aayad qur'aan oo caama oo ijmaac lagu takhsiisiyey aayaddii baa caama marka ijmaac baa lagu khasiisaya qowluhu tacaala weeyaan wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati uma lam yأtuu biarbacati shuhadاء fajliduuhum amaaniina jalda fiiri meeshaa wاladiina kuwa yarmuuna almuxsanaati haweenka muxsanaadkaa qadfaaya zina ku tuuraan uma lam ya'tuu aan la imaanaynin biarbacati shuhadaaءa afar marqaati ah fajliduuhum garaaca amaaniina jaldatan siddeetan jeedal khusa waa la gaar yeelay bilijmaaci ijmaaci baa lagu soo gaar yeelo calaa ana raqiiqa addoonka alqaadifa ee wax qadfay yuujladu waa la jeedlaya arbaciina afartan meeshaan fiirso aayadda maxay tiri wاladiina yarmuuna almuxsanaati cumuumaa ku jira sooma kuwa haween muxsanaada qadfaayo siddeetankan meeshaa lagu dhuftaaniyo aladiina xorna waa soo gela addoonna waa soo gela sooma addoon iyo xor labadaba caamay ku tahay ijmaacu lmuslimiina wuxuu ku guntamay addoon hadduu gabar muslimada qadfo afar marqaatin uu la imaa waayo afartankan baash in lagu dhufto siddeetan lagu dhufan maayo ijmaacu ahlilcilmi saxaabada iyo taabiciinta saa ku ijmaaca ijmaacaanna dabcan nas unbuu cuskan yahay ila ayagu aayadda iyagu u jeedo intay wada khilaafaan asxaabu rasuulilaahi annaga ma fahmayne moogta sida saxda uma fahmi karo ijmaacoodu marka waxaa weeyaan waxba taksiisinaya fi lxaqiiqa waxa wax taksiisinaa ijmaaca ma ahane naska ijmaacooda uu ku taagan yahay marka nin addoon haddii lasoo qabta afartan unbaa lagu dhufanaa ee la dhihi maayo diinta ilaahay maa la bedelay ilaahay wuxuu leeyahay waladiina yarmuuna almuxsanaati waladiina oo addoonka soo gelaa haddaa saas u dooda khalad waladiina addoon iyo xorba waa soo gelayaan siddeetanaa lagu dhufanaya afartan ma haddaa tiraadi saxaabadii baad qalad xugmisay kulligood adaa marka fahamkii saxda ay la timi cumar iyo abubakar iyo cuثmaan iyo cali iyo ayruhumna waa fahmi husa bilijmaaci ijmaacii baa lagu gaar yeelay ijmaacan uu sheegayo marka dabcan ijmaac isaga wax ma khasisaaye daliilka uu cuskan yahay calىa ana raqiiqa addoonka alqaadifa wax qadfay yujladu arbaciina la jeedlayaa haakadaa sidaas weeyaan milu kaiirin in badan oo maala ay ku miaali haakadaa maala saasay mihaaliyeen kaiirun in badan oo min alusuuliyiina ka mida wa fiihi nadarun baa ku sugan buu leeyahay lihubuuti اlkhilaafi fii dalik khilaaf arrintaa ku sugan dhexdeeda walam ajid lahu mihaalan saliiman adu khilaaf baa jirou leeyahay laakiin haddii khilaafkaas uunan xoog badnaanin oo ijmaacu ou ansaxo miaalku waxaa weeyaan waa wuxuu noqonaa miaal saxiixa laakiin isaga ijmaaca waa hadda waxuu diidahay ijmaacii baan ansixinuu leeyahay soo ma fahmi ijmaaca ayaan ansixin laakiin hadduu ijmaacu ansaxo waxbaa lagu taksiisina ijmaac marka ijmaacan si loo hubiyo waxaa loo baahanya in la baxfiyo meelaha lagu malaynayo ijmaacaadka in laga feeriyo alijmaac libni اlmundir oo kale kitaabu اlijmaac ibn اlqaطaani اlfaasi iyo kutubaha kale ijmaaca cinaayada siiso wamihaalu takhsiisi اlkitaabi marka waxaa kala duwan ijmaac ma lagu khasisi kara ma dhihin hadda isagu sheekh laakiin mihaalkan uu ka hadlaya oo bushinaya oo nadar baa ku sugan oo khilaaf baa la sheegay buu leeyahay wamihaalu takhsiisi اlkitaabi kitaab takhsiisintiis bilqiyaasi lagu takhsiisiyey aayad baa la khasisa qiyaas baa lagu khasisa qowluhu tacaala wain aلzaaniyatu wالzaaniy fajliduu kula waaxidi minhumaa miئata jalda addoonka zaaniga yani waxaan ujeedaa aلzaaniyatu iyo wالzaaniy boqol karbaash ku dhuftaa aلzaaniyatu cumuumaa ku jira soo maa waa ism waa waصfi alla geliyey cid kastoo zinaysataa soo gelaysa nin inaag addoon iyo xorba waa caamay ku tahay khusa waa la gaar yeelay biqiyaasi اlcabdi addoonka qiyaaskiisii ayaa lagu khaas yeelay addoonkii de azaani zinaystay cala اlamati looga qiyaas qaatay amadii fii tansiifi اlcadaabi cadaabka iyo yacnii xadka musayntiisa waliqtisaari iyo ku gaabsasho calaa hamsiina jalda lagu gaabsado konton jeedal cala almashhuuri sida mashhuurka meeshan taqriirinay u baahan tahay taqriirinta waxay tahay aayaddan caam waay aلzaaniyatu wالzaanii fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda addoon iyo kayrkiis caamay ku tahay hadday qofkii sinaysto oo nikaax soo marin boqol ha lagu dhuftaa aayad kale suuratu الnisaa waxay leedahay haweenka addoomaha ah ee zinaysta maxaa lagu samaynaya facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaabi ilaahi waxaa korkooda ah oo lagu dhufanayaa addoommada nisfu maa cala almuxsanaati kuwa xorta ah wixii ahaaday korkooda nuskiis oo min alcadaabi xuduud xad ah cuquubo ah haweenta xortaa meeqaa lagu dhuftaa boqol karbeesh addoon naag aayaddu waxay leedahay konton ha lagu dhufto soo sidaas maaha facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab addoonta hadday zinaysato waxay leedahay middii xorta ahayd cuquubadeedii nuskeed meeqay noqonaya boqol haddii nus laga dhigo kontan maogtahay rajmigu ma dhici karta inuu nus yeesho maogtahay halkan rajmi looma jeedan ilaa hadday qofka xortaa iyadoo nikaax soo marta hadday zinaysato dhagaxaa lagu dilaha soo ma rajmi ma la kala bari karaa ma la bari karo soo maaha inaan laga hadlayni waad fahmayna waxaa la kala bari karo fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati laleeyahay waa boqolkii karbaasho konton laga dhigo amadu marka addoontu waa mansuuso wa addoonkii waxaa uga qiyaas qaadata addoontii addoontii waxaa la yidhi konton soo lama dhihin addoonkiina iyadoo lowla mid yahay uga qiyaas qaado marka addoonka asagu nas ma haystee qiyaasuu ku yimid soo maa marka markaad tiraa aلzaaniyatu wالzaanii fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda ninka addoonka kontonaa lagu dhufanayaa markaad sidaa tiraahdi ogow qiyaas baad ku keentay aلzaaniyatu cumuumka ku jirana addoonkan baad ka soo ayaa ka soo reebtay waxa uga reebtana waa qiyaas aa uga qiyaas qaadatay addoonta kaas marka taqriirku saas waa addoonta yaa isaga soo reeb ayaa uga reebtay soo ma fahmin wamiaalu nacam khusa biqiyaasi اlcabdi ayaa laga ayaa lagu khaas yeelay lagu gaar yeelay biqiyaasi اlcabdi addoonkii laga qiyaasay azaani zaaniga ah cala اlamati looga qiyaas qaatay addoonta fii tansiifi اlcadaabi cadaabka yacnii nusayntiisa waliqtisaariga ku gaabsasho nacam calaa hamsiina jaldatan calaa hamsiina konton lagu gaabsaday jalda jeedan calى اlmashhuuri wamihaalu takhsiisi sunnati biاlkitaab sunno caam ah oo kitaab aayad ay khasistay keen qowluhu tacaala wain umirtu an uqaatila الnaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila اllah wa anna muxamadan rasuulu اllah waxaa aniga la faray inaan la dagaalamo dadka ilaa ay shahaadateynka ka qiraan waa caam soo maha umirtu an uqaatila الnaas ayaa l annaas waa dadkao dhan dadkao dhan saas inaan la dagaalo ilaa ay shahaadateynka qirtaan khusa waa la gaar yeelay waana xadiida ogow khusa waa la gaar yeelay biqowlihi tacaala waa lagu soo ayaa lagu khaas gaar yeelay qaatilu اladiina laa yuuminuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba hee la dagaalamaa la yidhi kuwaas xataa intii yucduu ay siinayaan aljizyata jizyada can ay ku dhiibayaan weliba naqdi walxaal hum iyagoo saaqiruuna dullaysan halkan marka aayadda maxaa laga qaadanaya ninka gaalka ah ee jizyada bixiyo gaalka lafti kulligiis ma ah waa yahuudiga iyo nasraaniga iyo majuusigaba gaal kasta jizya lagama qaado in laele hadday jizyada bixiyaan ayagoo gaalo a ah lama dilaayo umirtu an uqaatila lalama dagaalama an uqaatila annaas waa ka baxay aayaddaana ka bixisa sooma fahmi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun aayaddaa taksiisisay xataana haayo waaye haayaduna waa mukhasis horaan u sheegay waa marka sunnadii ayaa la khasisay aayadaa taksiisisay miaalkeedu hays oo yahuudigii iyo nasraanigii haddii uu jizyadii keeno uu bixinaayo ma dhehaysid umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah hal aayad kale isaga uga baxay xukunkaas aayad kale uga baxay wamihaalu takhsiisi الsunnati bالsunnati sunno sunno lagu gaar yeelay qowluhu sal اlla ly slam fii maa saqat الsamaa samadu waxay waraabisay alcushuru cushuraa ahaaday fii maa cumuumaa ku jira sooma maadu min alfaadi اlcumuum wixii samadu ay waraabisay toban meeloodoo meel baa laga rabaa maxaa ka soo baxaaya marka fii maa marka uu yidha ha yaraan ha badnaado haddaad intaad meel yar wax ku abuurtay oo ay kaaga soo baxday hal kiilo ama yacnii shan koombo oo badana hadday kaaga soo baxday xadiidkan marka la fiiriyo waa laga rabaa ziko fii maa ila waxaa la yidhi wixii sanadu ay waraabisay alcushru wa ha yaraadan ha badnaado caam wa caamay ku tahay cumuum khusa waa la gaar yeelay biqowlihi sal l slam baa lagu gaar yeelay laysa fii maa duuna hamsati awsuqin sadaqa shan wusqi wixii ka yar zake lagama rabo xadiidkaasi soo qasas wixii adiga samada kugu waraabay hadday ka yar yihiin saddex boqol oo suus siddeed kiintaaloo kale waayee haddii ay ka yar yihiin zake lagama rabo cumuumkii kan uga soo tag cumuumkii waa la khasisayoo waxaa lagu khasisay xadiidkan dambe xanafiyadu ayagu meeshaan oo kale xoogaa waa ku yar raftaan waxay leeyihiin ayagu fii maa saqadka unbay camal siirayaan beeraha waxay ka soo go-o nisaab ma lehay leeyihin ha yaraadaan sacabkan hadduu kuu soo baxo toban meelood u qaybinay qaybaa sadaqaynaad bixinay soo ma fahmi ayuu marka nisaab ma samaynaya laakiin fii waa caam taksiiskiisa aawo laysa fii maa duuna amsa awsuqin sadaqa aamaleen halkan marka maxaad garanay marka nusuusta qofka aan jamcinin ama aan baabkaa wax ka aqoonin wuxuu u eg yahay nin nusuus deliishanayo fil meel cidlaa waa waxu haaya insaanku marka haddii uu jaahil yahayo fannigan oo kale uunan baranin sharciga yacni nusuusta sharciga si fiican ma u fahmayo hal aayado isa idhagaa ama hal xadiid khalaas bis asaga marka waxay la tahay inuu wax xaqa haysta markaas fi lxaqiiqana yacni aayaddan iyo aayadaha kale axaadiidta kale marka laysku ururiyo xukunka ka soo baxaa ilaahay muraadkiisu yahay iyo rasuulka ee hal aayad maaha ilaahay muraadkiisa keliya nebigana sidoo kale nebigu markuu fiimaa saqad uu dhahayey muraadkiisu ma aha in wax sacabkaanoo badara wax ka bixi inay tahay maaha ee waxay tahay yacni naska dambe oo laysa fii ma duuna hamsati awsuqin sadaqa marka la arkaa la ogaanaya nebiga muraadkiisa ummaddan in badan oo ka mida ah muraadka alle iyo muraadka rasuulkay ka been sheegaya aayada iyo xadiidna oo deliishanaya marka shanigu ma aha maa tastadilu bihi waxa aad deliishanayside waxa aad deliishanaysay si quman u deliishatay walidaalika culammadu waxay dhahaan baxtiga cilmiga ah waa laba cilmiga صaxiixa a laba laba ka koobma nas musadaq ow baxun muxaqaq naskaagu waa inuu saxiix yahay nasun musadaq nas la rumaysan karo oo saxiixa intaas keliya maya marka maya ow baxun muxaqaq iyo baxi muxaqaq baxiga muxaqaqa kanoo kale halkaa lagu garanayo wixii caama dalaalada caamka dalaalada khaaska dalaalada muطlaqa dalaalada yani muqayadka dalaalada mujmalka dalaalada mubayanka yanii naskiga naasikha i mansuuqa garato war sharcigaani ma ahan yani wax un aayad intaad iska qabsata kaasna aayad la orda ma aha marka dadka in badanoo kamida wax badanaa ka qaldo marka wax loo sheeg maagana waxaa dhici karta inuu ku yihaa adiga waxaasaad diidan tahay ummadda dhan qaybaha ahlu quluwigoo dhan waa saas noocay doonana ahda markaa tiraa war naskan saan maan waa caam oo takhsiiskiisa waa kana kan waa la nasakhay kan waa mujmal bayaanu u baahan yahay sunnadii baa bayaanisay fahamkii saxaabada saanay ahayd barniyo saan u fahm naskan sidaan u fahm maxaa iga galwa kuleedaa ama waxaa laga inuu ku yidhaa may nusuusta adiga camalkaanaaba diidantood ka soo horjeedaaba meel gey marka camalkaana aduu ilaahay haddaad agtiisa uga badbaadaysa adaa arkaayo markaas maaa ilaahay agtiisa waxaa lagu badbaadaa camal muraadkii ilaahay oo ugu talagalay markaa camalkan u qabataad badbaadaysaa oo ilaa si kale ku badbaadi maysa soo ma arkin dadka qaar markaa tiraa war salliga nebiga sidaan ma ahane saan waayo sidaan ma ahane halkaanu ku bannaanya halkaan kuma bannaana salliga nebigaa diidan tahay u kuleedahay walam ajid ma helin buu yidhi mitaalan tusaale litakhsiisi sunnati sunnada khaas yeelideeda bilijmaaci lagu khaas yeela ma hayini sunno caama oo ijmaac lagu qaas yeela ma haayo wamihaalu takhsiisi sunnati sunnada takhsiisinteeda bilqiyaasi lagu takhsiisiyey qowluhu sala اllahu calayh ali wasalam waaye albikru bilbikri min bikri albikru bilbikri yani ruux qof bikri ah iyo qof bikri ah markuu ka sinaysto jaldu miatin wa taqriibu caamin boqol karbaash iyo hal sano oo la taqriib lagu sameeyo musaafuris waaye albikru bilbikri ha u malaynin inay wasfi le inuu yahay ha u qaadanin nin bikriya marka uu qof bikriya ka sinaysto unbaa boqol jeeda lagu dhufana ee haddii uu bikri ka sinaysto ka waran naag marka iyagu nikaax soo maha xaalku muxuu noqonaa bikrigana xugun gaarow lahaanaa iyadana xugunkeedu gaarow noqona iyadana waa la rajmin bikrigaana waa la karbaashaa Eh, ah, labadoodu marka ay isku jinsi yihiina cuquubadaan waajibay ma aha macnaheedu sooma fahm bacd naasna waxaa weye laba xugunaa meeshaan iska saaran taqriib iyo jaldi labada xugun waa laba xugun ilaahay haddaad marka jaldiga samayso boqol karbaash ku dhufato taqriibka aa iska dayso qayb sharciga kamida ka ah tagto labada le haddii aadan taqriibka sameey karin kan kale iska daana ama yacni kan kale haddaad samayso midkan sidaad ku samay karto istidaacadeeda aad u yeelan karto inaad u samaysaa lagaa rabaa karbaashkii marka maalan boqolkii karbaash qofka marka marka lagu dhufto taqriib in lagu sameeyo magaalada uu deganaa laga wado magaalo kale lagu safariyo oo laga mamnuuco inuu magaalada soo galo inciqaab baa iyado laftirkeeda meeshaa taqaana hal sano inaad ka maqnaato culamada qaar waxay yidhahdeen muxaasiriinta xabsiga waa noqon karaa ninkii zina lagu dhufto boqolkaas lagu dhufto hadduu dikri yahay hal sanana ugu yaraan haddaan sida kale la yeeli karin la xabsiyeeyo ousa sanad xabsi ka soo baxin laga qariyo dadka dhexdiisa wataqriibu caamintan badanaa maku baraarugsana dadka badan in badanoo ka mida ah. jaldiga unbay samaynayaan taqriibkii waa ka tegaya marka in in lagu baraarugsanaado ayb albikru marka in bikriga hadduu ayib ka sinayso inay saa tahay xadiidkii ma waxaa tusaayo eh, ninkii casiifka xadiid اlcasiif ayaa tusaay nebigu wuxuu yidhi ninkan boqol karbaash ku dhufo haweenta u tag fain ictarafat hadday zinada qirato farjumha buu rajmi kanna marka waxaa weya boqol ha lagu dhufto mid haweentan ha la rajmiyo labadooda iyagoo kala duwanay kala sinaysteen midna uu bikri yahay midna uu yahay ayibo ay tahay wamihaalu takhsiisi الsunnati biاlqiyaasi lagu gaaryeelo qowluhu salى اllahu عalيه ali wslam wy albikru bilbikri jaldu miئatin wataqriibu caamin husa waa la gaar yeela biqiyaasi اlcabdi addoonka addoonka qiyaaskiisa lagu gaar yeela cala اlamati looga qiyaas qaato addoon fii tanصiifi اlcadaabi cadaabka nusayntiisa wاliqtisaari iyo ku gaabsasho calىa hamsiina jalda konton karbaash lagu gaabsado cala اlmashhuuri marka konton karbaash baa lagu dhufanaya marka addoonka marka waa waa sunna hadda albikru bilbikri aayad maha waa sunna xadiiu xadiidkan waa la khasisay cumuumka ku jiro ile albaa gashay minta albikru bilbikri ashaas cumuum bay faa'iideysa addoonkii amada looga soo qiyaas qaatay cadaabka in nus looga dhiga ciqaabka ayaa wuxuu keenayaa marka albikru bilbikri jaldu miatintii in marka addoonka u konton uu noqdo almuطlaq wاlmuqayad muطlaqii iyo muqayadki almuطlaqu muطlaqa luqatan luqa ahaan ضid اlmuqayadi muqayad didkiisu muqayad ayuu ka soo horjeeda waاصطilaaxan isilaax ahaanna maa dalla cala اlxaqiiqati weeyaan wixii xaqiiqa ku tuso xaqiiqada wax ku tuso bilaa qaydin qayd la'aan xaqiiqa layska iطlaaqo waxba aan lagu xirin waa waxay xaqiiqo ku tuso iyadoo aan xaqiiqadaas wax lagu qayday lagu dabray aysan jirin ka qowlihi tacaala fataxriiru raqabatin ninkii haweentiisa ku yidhaahdo hooyaday oo kale iga tahay fa calayhi korkiisa waxaa ah taxriiru raqabatin luqun xoraynteed min qabli an yatamaasaa intaynan isu istaabanin <coughs> raqabatin marka xaqiiqo waa sooma luqun raqaba maxay xaqiiqo ku tahay addoon sooma raqabadaani qayd maa loo sameeyey ma la qaydi miyaa lagu dabray waa maya luqun unbaa layska yidhi luqun mu'minada lama dhihin luqun kaafirada lama dhihin waxaa la yidhi un luqun bis fakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay maa dalla cala alxaqiiqati wixii xaqiiqo ku tusay alcaamu caamkaa ku baxay liannahu maxaa yaele caamka yadullu wuxuu tusaa cala alcumuumi cumuum buu tusaa laa calaa muطlaqi اlxaqiiqati xaqiiqada muطlaq ahaanteeda kuma tuso caamku asag cumuum uu tusaa cumuum istiqraaqi oo afraadda dhan wada shamlinaayo ku tusaa laakiin midkaani cumuum istiqraaqiga kuma tusaayo muطlaqee cumuumkiisu cumuum oo bedeli ah yacni waxaa lagaa rabaa fa taxriiru raqabatin luqun un xoray wa luquntaa laakiin waxay kaaga dhex jirtaa luqumo fara badan hal un baana lagaa rabaa inaad xorayso ee adduunka waxa addoon jira xoray maaha in lagu leeyahay وhرجa بqwlna waxaa ku baxay bilaa qaydi almqayd baa ku baxay tacriifu اlmuqayadi almuqayadu luqatan maa weeyaan wixii jucila fiihi dhexdiisa la yeelay qaydun dabar min baciirin ratia iyo naxwi wixii lamida wasilaaxan isilaaxana maa weeyaan dalla ku tusay cala اlxaqiiqati xaqiiqada wixii ku tuso biqaydinna kugu tuso wixii xaqiiqo ku tuso biqaydin kugu tuso weli biqayd ka qowlihi tacaalى fataxriiru raqabatin facalayhi korkiisa waxa ah taxriiru raqabatin luqun xoraynteed xaqiiqa waa soomaa luqunta biqaydin ah marka luquntaasoo mu'minatin mu'minada luquntii marka waa la qayday sooma waxbaa lagu dabray oo lagu xiray oo iimaana lagu xihay sooma muqayada allah ka fakaraja biqowlinaa qayd waxaa ku bax almuطlaqu muطlaqi baa ka alcamalu bilmulaqi mulaqan in lagu camal falo yejib waxaa waajibayo alcamalu camalfal bilmulaqi lagu camalfalo mulaqi in lagu camalfalo calaa ilaaqihi sidiisaas loogu camalfalo ilaaqiisa oo waa maxa maalan fiiri waxaa weyaan neeg sharciga hadduu shay iska idlaaqo sidee ugu camalfalay adiga sidaasa ugu camalfalaysa oo ilaaqi fatariiru raqabatin baa lagu yidhi maalan ninkii naagtiisa ku yidhaaha anti calaya kadahri ummi korkiisa waxaa ah in addoon xoreey baa lagu yidhi ilaaqaa ku jiro soo maaha ayi addoon ayaad ku kafaaro guda kartaa muslim ha ahaada gaal ha ahaada waa haddii aan qeyd soo aroori lahayn sideedaasa uga camal falaysa haddii laakiin la qaydo oo qeyd uu ku soo arooro waxaa ku camal falaysaa marka qeydka muqayadka ee ma ku camal falaysa yajibu alcamalu camalfal baa waajibayo bilmuطlaqi lagu camalfalo calaa iطlaaqihi loogu camalfalo sidiisaas iطlaaqiisa ilaa bidaliilin daliil mooyaane oo markaa muطlaqi waa laga tegaa markaas daliilkaas oo yadullu tusaayo calaa taqyiidihi taqyiidkiisa lianna alcamala maxaa yeelay camal binusuusi اlkitaabi wasunnati lagu camal falaa waajibun weeyaan see loogu camal fala calaa maa taqtadiihi sida ay keenayso dalaalatuhaa dalaaladeeda xataa yaquuma ilaa uu istaago daliilun daliil calaa khilaafi dalika kaagaas marka khilaafkiisa waidaa warada hadduu soo arooro nasun muطlaqun nas muطlaqa wa nasun muqayadun iyo nas muqayad ah wajaba waxaa waajibaya markaas taqyiidu اlmuطlaqi kii muطlaq ah in lagu dabro oo lagu xiro bihi bilmuqayadi muqayadkii inka aa goormada feeri halkan waxaad ku haysataa iطlaaq nas kalaa haysata oo wixii muطlaq ahaa ku xiraayo shuruud iyo qeyd iyo tilmaamo u yeelaayo tilmaamaha midka u yeelayaad raacaysaa laakiin shuruud waa in kaana alxukmu xukunku haddii uu yahay waaxidan mid haddii xukunka uu horta mid yahay waa hadduu xukunku isku mid xukunku waa maxay naska muطlaqa xukunka ku jiro iyo naska muqayadka xukunka ku jiro hadday isku mid yihiin wailaa haddii kale camila waa ku camalfalayaa bikulli waaxidin mid kastaa calaa maa warada calayhi sida wuxuu ku soo arooray oo min ilaaqin ilaaq ow taqyiidin taqyiid maalan tusaalaha kuugu fahma fiiri si fiican u dhegayso ninku hadduu haweentiisa ku yidhaahdo anti calaya kadahri ummii ow dihaaro waxaa lagu waajibiyey fa taxriiru luqun inuu xoreeyo luquntaas ma la sii sifaynin waa la idlaaqay ninkii qof muslima si kama a u dilana maxaa la yidhi fataxriiru raqabatin mu'minatin aa la yidhi sooma fii suurati الnisa wma kana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khaطa'an waman qatala mu'minan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'minatin su ilahay ma dhihi halkaas marka luqunta waa la qaybiyo iimaana lagu qaybiy mid gaala inaad ku kafaaro gudato lama ogola ayb labadan xukunka isku mid may ka yihiin mase kama aan fiirin xukunka isku miday ka yihiin maxaa yeel xukunka waa maa waa taxriir xukunka waa taxriir waxbaa la xoreeyaa soo ma xukunka meeshaanna wax xoreeyan ku yidhi meeshaasna wax xorey un baa lagu alxukmu waaxidun xukunka waa mid sababka isku mid miyaa la sababka isku mid kanna waxaa keenay sababka keene waa dihaar kanna sababka keene waa qatli mar haddii xukunka uu isku mid yahay sababku haba kala duwanaadeen xukunkii hadduu isku mid yahay waa laysku qaydaa marka midka mutlaqa waxaa lagu xambaaraa muqayad oo ninku hadduu haweentiisa ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii waxaan leenahay waxaa kugu waajibay inaad addoon mu'mina xorayso mid gaala lagaa yeeli maayo maxaa yeelay fataxriiru raqabatinta meeshaan lagu sii daayey midda kalea lagu qayday suuratu الnisaa yuxmalu lmuطlaqu hunaa cala اlmuqayadi hunaaka muطlaqa meeshaan waxaa lagu xambaarayaa muqayadka meeshaas maxaa yeeley isku xugun waayo xukunku waa taxriir labadan ka warran dee xukunku isku mid aysan ka ahayn <clears throat> xukunkiiba isku mid ma aha ma laysku xambaaraa maya mid kastaa sidiisa ayaa ugu camal falin maala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila الsalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum mu'miniinay haddaad salaad isu taagtaan wejigiinna dhaqa gacmihiinnana dhaqa gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa xusullada dhaqa gacmihiina aayadda kale suuraة اlmaa-ida aayadaa timi wالsaariqu wالsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa tuugga iyo naarta tuugadda ah gacmaha ka gooya faqdacuu aydiyahumaa waa la idlaaqa sooma meeshaas gacmaha gacan inta laga bilaabo ilaa intaas gacanaa la yidhaha aayaddaas waa ilaaq waa idlaaqay aayadda kale aayatulwuduuna waa xadiday ila almaraafiqi xusulka gacanta marka la weyse qaadana ilaa xusulkaala dhaqaa soo maa ma la dhihi karaa marka yuxmalu lmuطlaqu meeshaan mudlaqiisa muqayadka a lagu xambaaraya ninka waxaa la idaa intaas alla jara maya sababta waa maxay xukunkay ku kala duwan xukunka meeshaas waa qaطci xukunka meeshaanna waa dahaaro laba xukunay ku xukunka meeshaas waa gacangoyn qaciga xukunka meeshaas xukunka meeshaana waa maxay xukunka meeshaana waa weyseqaad waa wuduu xukunkii baan isku mid ahayn yuxmal mulaq cala lqayd ma jirto mid kastaa gaarkiisa uu camal falo weyse markaad joogtid ilaa xusulka dhaq aydiya humaadaana ilaaqan ku jiro meelo kale uga raadso haddii qayd uu leeyahay qaydka marka maxaa noqonaya ficilka rasuulka oo rasuulka ayaa wuxuu gacanta ayuu jaray kafkau jaray macnaha yani ilaa kafkau jaray gacanta midig kafkeeduu jaray sunnadaasaa marka bayaanisay baabulmujmalow tegaa markaas mujmal waayo aydiyahumaa bayaankeeda sunnadiibaa caddaysay ilaa halkaas aa weliba waxuu xado waa inay rubcu diinaar leeyihiin rubcu diinaar soddon iyo kow dollar meelahaas kale rubcu diinaar qiyaas ah weliba wax oo xaday waa inay uu ka xaday meel xirzi ah meel shayga oo xaday oo kale lagu ilaaliyo lagu dhowro waa inuu ka xado shay kastaana xirzi gaaruu leeyahay ogow dahab haddaad uga tagto daashka meesha iska daashka oo dadku iska farfariistaan haddaad uga tagto xirzi ma aha meel shay kastaa dadku curfigooda waxay u yaqaanaan meelay dhigtaan dahabka laakiin ninka inta u dhaco sanduuqu kala baxo furo u samaysto ama si kale u dhaco tuugnimadaa lagu qaadaa markaas calaa kullin xukunkii maadaama usa kala duwanayn ma laysku xambaarayo sababka oo kale ayb amiladiisa aan feerino waxaa ka mid a maalan xurimat calaykum اlmaytatu wاddamu waa la iطlaaqay dhiigga meeshaas aayat اlancaamna waxaa la yidhi qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calىa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxana lagu qayday soo maa dhiig burqanayo shubmaayo ayb ow marka demka mee aayaddaas lagu reebay waxaa lagu xambaaraa midkan neefka inta la bireeyo dhiigga loo dhiganayo ee laakiin dhiig laf dhex galay iyo dhuux dhex darmay mid yacnii hilibka ku laabmay hilibka balaqyadiisa iyo kan kan dhex galo lagu dhex karshay iyo dhib mana maxaa yaele masfuux ma aha midkaas xukunkana waa mida xurmaa ka dhexayso xukunka waa taxriim oo in la cuno xaggaasna cunidiisaa la diida halkaan cunidiisa xukunka maadaama isku mid ay ka yihin waa laysku xambaara iyaaka iska jir inaad tira intaad maqasho yuxmalu lmuطlaq cala اlmuqayad oo aadan xukunka iyo sababta fiirinno aad isku iskuun yacnii muطlaqa muqayad lagu xambaara iska dhaha mihaalu maa kaana alxukmu fiihima waaxidan marka xukunku isku mid ay yihiin qowluhu tacala wain fii kafaarati dihaar fataxriiru raqabati mu'minatin min qabli an yatamaasa waqowluhu fii kafaarati اlqatli fataxriiru raqabati mu'mina faalxukmu waaxidun weeyaan huwa taxriiru raqabati waaye fayajibu waxaa waajibaya markaas fayajibu fayajibu waxaa waajibaya markaa fayajibu taqyiidu lmuطlaqi muطlaqi in la qaydo maxaa lagu qaydaa fii kafaarati dihaari ku jiray bilmuqayadi in lagu qaydo fii kafaarati اlqatli ku jiray wayushtaradu waxaa loo shardinaya aliimaanu iimaan fi raqabati luqunta fii kullin minhumaa dihaar iyo qatliba kafaaro gudku waa inuu noqdo addoon mu'min ah wamiaalu maa laysa raqabo oo mu'mina ah wamihaalu maa laysa alxukmu fiihimaa waaxidan waxa xukunkiisu uusan mid ahayn tusaalihiisu waxa waaye qowluhu tacaala wاsaariqu wاsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa waqowluhu fii aayati اlwuduء faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi faalxukmu mukhtalifun xukunku waa kala duwan yahay fafi lawali kan hore qadcun waaye gacan jarid wafi اhaaniyati kan labaadna guslun waa dhaqid falaa tuqayadu اluulaa kan hore lama qaydaayo bihaaniyati lagu qaydi maayo bal tabqaa waa baaqi noqonaysa calaa iطlaaqihaa wayakuunu اlqadcu wuxuu noqonayaa min alkuuci kuuca mifsali اlkafi kala baxa meesha ay kafka ka kala baxdo wاlqaslu dhaqidana ila اlmaraafiqi xusulladay ahaanaysaa biاllahi towfiiq sal اl sl